نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن بعد يقول الإمام abu cabdilah muxamed ibnu ismaaciil albuhaari raximah llahu tacaala baabun xadaana yaxya bnu bukayr yaxya bnu cabdilaah ibni bukayr baa la yidhaahda waa mansuubun ilaa jaddihi awowgii baa loo nisbeeyey muxadisiintana waa ku badan tahay in magaca macruufkaa laga boodo oo magacaan macruuf ahayn si dadka looga sooco loo nisbeeyo awowgii baa loo nisbeeyey yaxya bnu bukayr laakiin waa yaxya bni cabdilaahi bni bukayr abu akariya almahzuumi baa la yidhaahdaa oo min shuyuukhi lbukhaari waana ragga lagu kalsoon yahay qaala xadaana alley waa alley bnu sacd alfihmi almasri min bani fahm ayuu ka dhashay wuxuuna masri buu ahaa wuxuuna ka mid ahaa culimmadii waaweynaa ee waxa weeye a'immadu ay u qireen cilmigooda iyo fadligooda hadalkii caankaabaa ku soo baxay ee imaamu shaafici uu yidhi allayth bnu sacd afqahu min malik laakin dayacahu asxaabu ninka layth bnu sacd la yidhaahdo waa ka fiqi badnaa oo waa ka cilmi badnaa imam maalik ba xadiidka ka badiyey laakiin fiqiga waa ka yaqaani hase yeeshee asxaabtiisibaa dayacday afarta madhabood a'immadooda dadka kama cilmi badnayn laakiin waa loo adeegay oo waxa weeye waa loo khidmadeeyey arday bay sufyaan athawri awsaaci abu thawr rag badan baa fiqi iyo madaahib laakiin waxa weye asxaab yeelan allay bnu sacad amada iiga ayuu ka mid ah waana muxadiiinta waaweyn can cuqayl ibni khaalid ibni caqiil alumawi alqurash magaciisu waa cuqayl ibni khaalid ibni caqiil waana sidaa in loo kala sooca asmaada dabdigoodu waa muhim caqiil ibni khaalid ibni caqiil ama cuqayl ibni khaalid ibni cuqayl saxma magaciisu waa cuqayl waa musaar magaca awowgiina waa mukabar waa caiil wey isaguna aimmadii waaweynaa weeye waxaana lagu tilmaamay marka laga hadlayo ibnu shihaab azuhri dadkii ka qaatay waa nimanka loogu kalsoonida badan yahay w uaylu biami faraawi zuhri waa kii suyuui lahaa uaylu faraawi uhri ay raawi uhri fadu waa ziyaadu ninka zuhri wax ka wariya cuqayl baad ku sheegaysa cuqayl ayaa waxa weya la yidhahda can ibni shihaab wuxuu ka warinayaa ibni shihaab waa shiikhiisii uu laazimay wey ibni shihaabna waxaa loo nisbeeyey awowgiisii sare ayaa loo nisbeeyey ibn cabdillaah ibni shihaab azuhri wuxuuna ka soo jeedaa min bani zuhra ahwaal nabiy sal allahu alayh wasalam qoladii nabiga dhashay ayuu kasoo jeedaa wuxuuna ka mid ahaa a'imadii waaweynaa ee waxaa weeye lagu tilmaamay xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo socdaba inuu isugu soo biyashubanayo nimankaasuu ka mid yahay markuu la nin abu xaazim la yidhaahda uu xadii sheegay ayuu ibnu shihaab ku yidhi xadiikaa ma hayno xadiikaas lama hayo yani waa daciifinaya abu xaazim waxaa ku sunnada nabiga calayhi salaau wasalaam ma wada haysaa wuxuu hi maya sheegan mayso wax allaale wixii nabigu ku hadlay calayhi salaau wasalaam anaa haya cidina ma awoodo saxaabadii baan hay xataa abi bakr oo laazimay ayaan wadahay dabeedna waxa i abu xaazim haddaba nus maka haysa axaadiista nabiga ibnu shihaab waxa i arju nuskaaman sahlanayn waan filanaya nus inaan hayo wuxuu i ijcal xadiiii fi nisfi laakhar haddaba xadiikan aad garan weyday nuskaa kaa maqan buu ka mid yahay iska dhaaf yani haygu qabsan yani halkaa waxaynu ka fahmaynaa mansilada uu ka joogo xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam can curwata bni zubayr baynu soo sheegnay an caaishaa um lmuminiin annaha qaalat walu maa budia wixii ugu horeeya lagu bilaabay bihi maagaba rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam rasuulka all lagu bilaabay min alwaxyi waxyiga xaggiis alru'ya asaalixa waa riyo wanaagsan wey riwaayo kalena waxaa ku timi alru'ya asaadiqa riyo dhaba saadiq ama saadiqa iyo saalixa waxa u dhaxeeya hadii la yidhaahdo alru'ya asaalixa manaamka waxa lagugu tusay waa wax wanaagsan wey wax ma ah inay xaqiiqowda inaanay xaqiiqoobin cilmuha cinda rabbi wey asaadiqana waa riyadii aad ku riyootay ee waaqicana ka dhacday waxaa la odhanaya sadaqat way xaqiiqowday marka ambiyada laga hadlayana waxa weeye wax farqiyo uma dhexeeyo hadday saalixa noqoto waa saadiqa ah, way dhacaysaa oo ru'ya alambiyaai waxyun wataynu soo tilmaamay marka labada lafdiba way iscadaynayaan wax farqiyo uma dhexeeyo min xayu alambiya min alwaxyi waxyiga xaggiis alru'ya asaalixa fi nowmi oo hurdada lagu tusayo fa kaana wa nabigu laa yaraa ru'ya midaan riyo arkayn ilaa jaaat waa imanaysay mila falaqi subxi waaga dhambalankiisa oo kale ayay imanaysay yacni sida waagu markuu kala dhambalmo ee uu bariyo ee uu caddaado waxa weeye uu u cadyahay u iftiimayo ayaa riyadaasina ay u caddahay oo waadixay u tahay falaq laftiisaa waaga ah idaafaduna waa tafsiir qul acuudu birabbi اlfalaq waa waagu inuu kala dhambalmo oo uu caddaado subxiguna waa waagi marka idaafadu waxa weeye xaqiiqi ma aha uma xubiba intaa dabadeed waa la jeclaysiiye nebiga ilayhi xaggiisa alkhalaa'u keli noqosho ayaa la jeclaysiiyey waayo qofku sidaasuu ku faa'iidayaa qalbigiisuna uu ku soo jeedaa buuqa iyo sawaxanka iyo mashquulinta uu kaga baxaya nabiga waxaa la jeclaysiiyey inta aan loo waxyoon markii waxyigii kusoo dhowaaday keli noqosho wa kaana waa ahaa nebigu yakhlu mid ku gaar noqda biqaari xeraa godka xeraa la yidhaahdo buurta xeraa la yidhaahdo god ku yaalla ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam ku gaar noqonayo ku khalaaweynayay fayataxanau fiihi nabigu waa ku cibaadaysanay ataxanu waa tafacul oo laga keenay min alxini laga keenay macnihiisuna wuxuu u dhacayaa waa tarku lxinfi yani dembi in laga tago taxanaa iyo taxawaba iyo ta'ama waa taraka alxawba wاlإثma wاlxinha oo isku macno ah faأhbara biha mucaadu cinda mowtihi ta'auma ay khashyaة اlإثmi baa inoo soo socota ta'um yani waa ka tegid laga tegaya dembigii fayataxanau fiihi nabigu calayhi salaau wasalaam waa ku cibaadaysanay oo wuxuu ka tegaya wixii xumaanta buu ka tegay wa huwa taxanukuna atacabudu waa cibaadaysi allayaaliya habeen la cibaadaysanayo dawaati alcadadi tira u saaxiiba wa huwa atacabudu waa mudraj min kalaam ibni shihaab azuhri hadalkiisi bay kamid tahay wuxuu doonayaa lafdigaas taxanuka inuu inoo macneeyo sidaa awgeed buu xadiika gudihiisa gudageliye waxayna ku fiicnayd in laga sooco oo markuu xadiiku dhammaado inuu ka dabageeyo oo uu ku macneeyo ayaa sawaab ku ahaa laakiin culimmada qaar baa banneeyey inuu mudraj yahay oo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam aanu ka mid ahaynna waxaa inoogu daliila kitaabu tafsiir baabu tafsiiri suurati alcalaq waxaa inoogu iman doona xadiikana ah inoogu soo noqonaya dabeedna waxaa la odhanaya fayataxanau fiihi qaala oo ibnu shihaaba ibnu shihaab waxa uu yidhi wa huwa tacabud layaaliya dawaati lcadad mudarajkana waxaa lagu ogaadaa raawigu inuu caddeeyo ama riwaayo kale lagu kala sooco ama imaam lagu kalsoon yahay inuu inoo caddeeyo wamudraj lmatni bian yulxaqa fii walihi aw wasaطin aw طarafi kalaamu raawin ma bila faslin wda yucrafu bالtafصiil fi أkhra kada binasi raawin aw imaami wawaha cirfaanuhu fi wasطin aw awaliha culimmaduna waa diideen kul da muxaram waqaadixu wacindiya tafsiiru qad yusaamaxu tafsiirka culimada qaar baa baneeyey laakiin asalku waxa uu yahay xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam haddii la sheegayo fiqi iyo alfaad la macnaynaya toona inaan la dhexgelin wahuwa tacabud layaaliya dawaati lcadad qabla an yanzica inta aanu u xiisoon oo aanu u ahlihi ehelkiis naci waxaa la yidhaahdaa xanna qofku inuu u xiisoodo uu ka yimi macnaha da looga jeedaana waa qabla an yarjica intaanu u noqon ilaa ahlihi ehelkiisa wayatazawadu uu u sahay qaadanaya lidalika waxa weeye arinkaas oo ah inuu khalaaweeyo mar labaad uma yarjicu waa usoo noqonaya ilaa khadiijata khadiija ayuu usoo noqonayay fayatazawadu waa u sahay qaadanaya limiliha mid lamida khalaaweyn dambe oo habeenno kale ah ayuu usahi sahay xataa jaaahu ilaa uga yimi ama uu soo gaadhay alxaqu ay almru lxaqu hawshii xaqa ahaydoo waxyiga ah ilaa uu uga yimi wlxaal huwa fii aari xira isagoo godkii nabigu uu ku sugan yahay fajaahu waxa u yimi almalaku malag baa u fajaahu fadu waa tafsiiriye hadalkaunbay sii cadaynaysa ma aha fadii iyo tartiibta faaiidaynaysa oo markuu waxyigu u yimi dabadeed baa malagu u yimi loogama jeedo waayo waxyiga waxa siday malagga ayaa siday marka waxaa la doonaya wafa tafsiiriya hadalka unbaa lagu sii caddaynaya malagga yimi iyo waxyiga ka horeeya labaduba waa laba wada socday fajaahu waxa u yimi almalagu malag baa u yimi faqaala waxa uhi iqra ahri qaala waxau hi maa ana biqaari anigu mid wax ahriya ma ihi qaala waxau hi nabigu calayhi salaau wasalaam faakhadanii waa i qabtay malagii faaanii cidhiidhi buu i geliyey ama uu i ciijiyey aa qofku inuu ku qabto ku buquujiyana waa la yidhaahdaa khanqi inuu kugu sameeyo oo uu ku ciijiyana waa la yidhaahdaa labadaba waa ixtimaalaysa xataa balaqa ilaa uu ka gaadhay minii aniga xaggayga aljahda waxa weeye dhib uu waxaweye xaggayga i gaadhsiiyey oo haddii mafcuul laga dhigo ama xataa balaqa ilaa uu gaadhay aljahdu tacabku minii aniga uu i oo jahdiga laga dhigo faacilkii laga dhigo yacni ilaa malagu tacab uu i ama ilaa uu i gaadhay uu i oo tacabku uu yahay faacilkii uu yahay uma arslanii waa isii daayey faqaala waxau hi iqra ahri qultu waxaan ku uhi maa ana biqaari mid wax ahriya ma ihi faahadanii waa i qabtay faqaanii waa i cidhiidhiye oo waa i ciijiya ahaaniyata ta ka gaadhay malagu minii aniga xaggayga aljahda waxa weeye uma arslanii waa isii daaye faqaala waxau hi iqra faqultu maa ana biqaari faakhadanii haddana waa i qabtay faqaanii waa i ciijiya aaliaa mar saddexaad uma arsalanii waa isii daaye faqaala waxau ihi iqra ahri bismi rabbika rabbiga adoo kaashanaya alladii kaasoo khalaqa abuuray makhluuqaadka khalaqa abuuray alinsaana insaanka min calaqin xinjirka abuuray iqra ahri warabuka rabbigaana alkramu waa ka sharafta badan wey biha nabigu waa la noqday aayaadkaas rasuul اllahi sal اllahu alayh yarjufu xaaluu yahay miduu gilgilanayo fuaaduhu qalbigiisa ama wadnihiisu yani uu argagaxsan yahay nabigu alayh salaau wasalam fadakhala waa u soo galay cala khadiijata binti khuwayli radi allahu tacaala canha faqaala waxau hi iduuduubaamiluni iduuduuba fazammaluuhu waa duuduubeen xataa dahaba canhu raw ilaa argaguxu uu ka tegay baqdintu ay ka tagtay faqaala likhadiija nabigu khadiija waxa uu ku yidhi wa ahbaraha alkhabar warkana waa u sheegay laqad khashiitu wallaahi ilaahay baan ku dhaartee laqad khashiitu waan u baqay calaa nafsii naftayda ayaan u baqay faqaalat waxay tihi khadiija kala maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa yukhziika allaahu alla ku hoojin maayo abadan weligaa sababtu waa maxay innaka adigu latasilu raxiim qaraabada waad xidhiidhisaa wa taxmilu lkalla ka aan dantiisa qabsanayna waad kaalmaysaa alkal waa man laa yastaqilu bishu'uunihi waa dadka ducafada ah ee aan awoodayn danahooda inay qabsadaan wataxmilu lkalla waad kaalmaysaa kuwa aan danahooda qabsanay ee ducaafada ah wa tagsibu waad siisaa almacduuma ka aan waxaysan ee mucdimka ah isagana waxbaad siisaa wa taqri waad soortaa addayfa martida wa tuciinu waad kaalmaysaa calaa nawaa'ib alxaq dhibaatooyinka soo dariyana dadka ku imanaya oo waad kaalmaysaa waxay ku tilmaantay usuulu makaarim alakhlaaq dabeecadaha wanaagsan ama marka samafal laga hadlayo qaybihiisa kala duwan ayay halkan ku soo koobtay waayo ixsaan haddii la samaynayo ama waxaa loo samaynayaa aqaarib baa loo samaynaya ama waxaa loo samaynayaa ajaanib dadaan qaraabadaada ahayn labadaba way tilmaantay dhinac kale marka laga eego ajaanibta iyo aqaaribta labadaba haddii la ysu geeyo ama waa dad awood leh oo danahooda qabsanaya oo waxoodii aad wax ugu darayso ama waa dad ducafa ah oo waxa weeye danahooda aan qabsan karin oo dayacan marka kuwa afartaaba la ysu geeyo waxaad ku taageeraysaa ama waa xoolo ama waa xoog ama waa xoolo ama waa xoog marka waa usuul lixsaan samafalka usuushiisi weeye intaba nabiga calayhi salaau wasalaam way ku tilmaantay idinkaa u kala qaybin doona fanalaqat bihi khadiija khadiiji way la tagtay nabiga calayhi salaau wasalaam xata atat bihi ilaa ay uga keentay waraqata bna nawfal ibni asad ibni cabdilcuza oo ah ibni cami khadiija khadiija in adeerkeed ahaa wa kaana waa ahaa imra'an qof buu ahaa shaksi ahaa tanasara kiristaamoobay fi ljaahiliyati xilligii jaahiliya ilaahay caqli buu siiyey faham baa la siiyey fidradiisiiba waxay ku kaliftay maka sanamada yaalay lagu caabudayo inaanay ahayn wixii loo abuuray dabeedna wuxuu doonay diin xaqa ayuu doonay wuxuuna helay kiristaanku inuu ugu dhow yahay isaga iyo zayd ibni camr ibni nufayl saxaabigii saciid ibni zayd aabbihi ayaa isaguna waa niman noocaasa ah oo jaahiliyadii nacay iyo shirkigii nacay dabeedna nimba meel buu ka dhacay sidaasuu isagu u kiristaamoobay wa kaana wa ahaa yaktubu mid qora alkitaab alcibraani kitaabka cibraaniga ah ee luqadda cibraaniyada yahuudda ku qoran fayaktubu waa ka qoray min alinjiili injiilka xaggiis bilcibraaniyati cibraaniyada ayuu ku qoray maa shaaa allaahu wixii alla uu doono an yaktuba inuu qoro riwaayo kale waxay tilmaamaysay fayaktubu min alinjiili bilcarabiya wuxuu ku qoraya luqadda carabiga labadabana waa yaqaani isma diidayaan wuxuu ku soo naqlinayay biluqati alcibriya dabeedna wuxuu usii tarjumayay luqadda carbeedna waa u tarjumayay wa kaana waa ahaa shaykhan oday buu kabiiran weyn da'diisu ay weyn tahay qad camiya waxa weeye indhabeelay sheekhan hadda waxaa looga jeedaa kii luuqada kii cilmiga ma faqaalat lahu khadiija khadiiji waxay ku tidhi yabna caam in adeerkayow ismac ka dhegayso min ibni akhii inanka adeerka u tahay ka dhegayso faqaala lahu waraqa yabna akhii maada tara maxaad arkaysaa faahbarahu rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam rasuulka alla wuxuu u sheegay khabara maa ra'a wixii uu arkay ee la tusay warkiisa ayuu nabigu u sheegay faqaala lahu waraqa waraqa waxa uu ku yidhi hada kani annaamuusu waa malagii weeyi alladii kaasoo nazla allaahu alla uu ku soo dajiya calaa musa nabi muuse uu ku soo dejiyey naamuus waxaa loo yaqaana waa saaxibu sir sirta wanaagsan qofka loo dhiibanayo ayaa naamuus la yidhaahdaa waana jibriil calayhi salaam nazla allahu calaa muusa ee muuse lagu soo dejiyey muuse waxaa ka dambeeyey nabi ciise ayaa ka dambeeyey oo xagga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam soo xigay waxayna ahayd in ciise la sheego laakiin muuse waxaa loo sheegay sharcigii ciise badankiisu wuxuu ka soo jeeday sharcigii muuse lagu soo dejiyey waatanay hadda waxa weeye kiristaanku ay yidhaahdaan alcahd alqadiim waalcahd aljadiid cahd alqadiim waa kii muuse cahd aljadiidna waa kii ciise waxa uhi yaa laytanii shallaytadayde fiiha ay kuntu fiiha xilligaa miyaan ahaado jadacan nin dhallinyaro a maan ahaado waxaa xadfan kaana iyo isimkeedaa xadfan wayna iska bannaan tahay in la xadfo wayaxdifuunaha wayubquuna alkhabar wa bacda in walow kaiiran dashtahar in iyo low dabadeed baa sida badan la xadfaa laakiin tanoo kalena waa bannaan tahay sida in badanoo nuxaadda ka midi ay banneeyeen kabni maalik yaa laytanii kuntu fiiha jadacan jadacan waa mansuubun cala anaha khabaru kaana laytanii shallaytadayde akuunu maan ahaada xayan mid nool id xilli yukhrijuka ay ku bixinayaan qowmuka yani wuxuu tamaniyayaa nabiga calayhi salaau wasalaam xilliga qowmkiisu ay ku kacayaan ee maka laga saarayo inuu u hiiliyo oo uu la joogo ayuu waxaweye jeclaysanaya id yukhrijuka qawmu wuxuu ka hadlayaa waqti soo socdau ka hadlayaa aan la gaarinoo mustaqbala idaa iyo idna marka luqada la eego idaa mustaqbal baa loo isticmaalaa idna xaadirkaa loo isticmaalaa marka halkan waxaa ku sugan id oo loo isticmaalay mustaqbalka loo isticmaalay ma bannaan mise ma bannaana waa masale la ysku hayo wey jumhuurtu waa diideen waxayna ku awilayaan kuwanoo kale macnaha ayaa awilan laakiin lafdigu waa macnihiisa oo id waxaa looga jeedaa haddaa looga jeedaa in la bixin doono ayaa u cad siday ugu caddahay ayuu wuxuu ka soo qaaday hadda in la bixinayo sidaasay ku awileen qolada kalena waxay leeyihiin waa id oo bimacnaa idaaya faqaala rasuul laahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alla waxa uu yidhi awa mukhrijiyahum oo ma kuwa ibixinaya o isaaraya awa mukhrijiya mukhrijiya waa khabar humna waa mubtada ay ahum yagu mukhrijiya ma kuwa isaaraya nabigu waa la yaaba calayhi salaau wasalaam istifhaamkuna waa istifhaam tacajub sidee loo bixinaya waayo nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu aaminsanaa kalsoonida ay dadku ku abaan asaadiq lamiin baa loo yaqaan qiimaha uu ku lahaa maka nabigu waa oga calayhi salaau wasalaam xilligaas waa la aad baa loo jeclaa dabeedna waxa uu la yaabay oo caqligiisa kusoo dhici weyday in waxa weeye la bixinayo taa waxaa la ah ibnu diqna xadii inoo iman doona insha allahu tacaala abubakar markuu doono hijiradii koowaad inuu hijroodo ee maka uu ka baxo ayaa waxaa ku soo baxay ibnu digna oo nimankii sayidiintaha ka mida madaxdaha ka mida waxa uhi ilaa ay wuxuuhi waan iskaga baxaya maka dabeedna uu ammaanay ammaantan khadiij nabiga ku ammaantay mid la mida ayuu waxa weeye ku ammaanay kadibna wuxuu ka dabageeyey familuka laa yukhraj adigoo kale oo tilmaamaha leh lagama saaro beledkiisa marka macnahaasina meesha waa ku sugan yahay ammaanta nabigu u mutaysta calayhi salaau wasalaam waa mid in waxa weeye la daayo la ilaashado qaala wuxuu ihi nacam haa bixinaya oo waa saaraya maka lam yati rajulun qatu nin weligii lama iman bimili ma ji'ta bihi waxa aad la timi oo kale ilaa cuudiya hadduu jiro waa lala collaytamaa wain yudriknii haddii uu haleelo yowmuka maalintaadu maalintaas hadaan soo gaadho ansurka waan kuu hiilinaya nasran hiilin muazaran xoogan ayaan kuu hiilinaya uma lam yanshab ma nagaan waraqatu waraqa ibnu nawfal an tuwufiya in la oobsaday wa fatara alwaxyu waxyiguna waa kala go'ay oo waa istaagay in muddo ah qaala ibnu shihaab ibnu shihaab waxaa waa xadiika xadii la a ah, ama inoo dambeey xadiikan qisada waa arkaysaan waxay ku saabsan tahay bad'u waxyi markii nabiga calayhi salaau wasalaam waxyiga lagu bilaabayay qaabkii waxyiga loogu bilaabay kitaabkii badulwaxyina xadiikasi waxa weeye muaabaqa ah oo iswaafaqsan ayuu waxawe isu daboolaya macnaha baabka macnaha xadiiku tilmaamaya isada fawaaid badan baynu ka qaadanaynaa fawaaiddaas waxaa ka mida ah istixbaabu man nazla bihi amrun qofka hawli ay ku timaado in wehel loo noqdo oo loo caqli celiyo oo la dajiyo oo waxa weeye xaaladiisa xaal wanaagsan loogu badalo waxa weeye ta noocaasi inay wax wanaagsan tahay yacni qof dhibane hadduu kuu yimaado inaad waxa weeye isku daydo inaad wehel u noqoto oo aad ka khafiifiso waxaa cusleeyey ee nabiga u qabata calayhi salaatu wasalaam fawaaidda waxaa ka ah, qofka dhibaatadu ay ku timi laftiisu inay u fiican tahay inaanu dhibka liqin oo aanu isku caburine inuu iska sii daayo oo ciduu ku kalsoon yahay uu kala tashado qolada culamaau nafsiga ama sycolojiga ka hadlaana way sheegaan qofku saaxiib gaara inuu iska leeyahay oo waxyaabaha ku imanaya uu waxawe kala tashado cidhiidhiga uu dareemayo uu waxaweeye uu u sheegto waayo qofka way ku culus tahay hawsha ku timi hadduu qarsado oo uu haysto oo uu waayo ciduu u sheegto iyada lafteeda cadaab kale ku noqonaysa taasina waa qadiyad wanaagsan oo nabigu calayhi salaau wasalaam xaaskiisa ayuu u yimi wuxuuna uga sheekeeya wixii ku yimi fawaaidda waxaa ka mida ah. sahay in la qaato xataa haddii cibaado la aaday oo tawaakulka layska ilaaliyo waxaa inoo soo socda sababu nusuuli qowlihi tacaala watazawaduu faina khayra zaadi taqwa qolo waxa weye intay iska baxaan odhanaya waxa weeye zaad uma baahninoo xaj baanu u baxayna waxa weeye alla waxa i watazawaduu sahayha la qaato waa madmuun tawaakul in la sameeyo waa in sahay la qaato haddii waxa weeye adduun iyo loo baxay waxaa kaloo fawaaidda ka mida qofku haddii xitaa uu cibaado u baxayo inuu xaaskiisa u sheego iyo cidda kaagdo welibana xaaskaa ugu mudan inaad iska dusto oo xaasku ay tiraahdo odagii warkama hayo huruuj afar bilood u baxay baa laga yaaba ya meel u baxay ba aan la ogey waxa weeye looma baahna walow culimada qaar ay tilmaameen cagsiga ay tilmaameen wadaad dhowr iyo lixdan matni oo cilmiyada kala duwan maadiga iyo diinigaba kitaabka alifay dhowr iyo lixdan ama toddobaatan matni ayuu alifay fiqiga caqiidada mutunta waxaa ka mid a ah cilmi uu ku magacaabay cilmu tadbiiri lmanzil sida guriga loo maamulo waa mati sida mutuuntii fiqiga ahayd waxyaabaha ku sheegaya waxaa ka mida xaaskaaga la macaamilayso wuxuu hi wayukfii canha dahabahu wa dihaabahu wa madhabahu saddex shay xaaska looma sheego markaad baxayso meesha aad u baxaysa looma sheego dihaabahu wa madhabahu madhabtaadana looma sheego xataa haddii aad tahay axsaabta ama koox cayimana aad tahay ama cid aad taageersan tahay madhabtaada iyo waxaad aaminsan tahayna looma sheego wa dahabkaaga iyo xoolahaagana looma sheego saddexdaaba waa laga ilaaliya laakiin xilligan la joogo socon maysaan malaynay xilligaasay ahay nabigu calayhi salaau wasalaam khadiiji way ogeyd halka uu u baxayo way ogeyd halkuu u baxayo way la socotay kole masaalixdana waa la eegaya waxyaabaha qaarna waa loo sheegaya waxyaabaha qaarna waa laga yaaba maslaxadu inay keensanayso inaan loo sheegin inaan loo sheegin ayib faqaala waa dhammayn fawaa'iddu laga faa'iidaysanaya waa badan tahay waxaynu kusoo gabagabaynayna sanaa'icu almacruuf taqii masaarica suuq wanaagga dadka aad u gasho waxay kaa ilaalinaysaa meel xun inaad ku dambayso meel xun inaad ku dambayso hadalka khadiijaynu ka faa'iidaysanayna wallaahi maa yukhziika allaahu abada ilaahay baan ku dhaartay adduunyada laguga hoojin maayo waayo kayd baa kuu yaalla wixii dadka aad gashatay ayaa waxa wey kuu yaalla qaala ibnu shihaab ibnu shihaab waxa ui waa muxamed ibnu muslim ibnu shihaab azuhri baan soo sheegnay wa ahbaranii waxa ii warramay abu salama ibnu cabdiraxmaan waa axad alfuqahaai sabca waxaana dhalay cabdiraxmaan ibnu cawf baa dhalay ana jaabira bna cabdillahi alansaari oo ka mida ah ugu axaadiista badnaa saxaabada kana mid ahaa saxaabadii ugu geerida dambeeyey ee ka mid ahaa qaala waxa i wahuwa yuxadiu isagoo ka sheekaynaya can fatrat lwaxy waxyiga kala go'isa isagoo ka sheekaynaya muddadii waxyigu uu istaagay faqaala fii xadiiihi xadiikiisa waxa uu yihi dhexdiis bayna ana amshi xilli anoo soconaya id samictu waxaan maqlay sawtan cod baan maqlay min asamaai samada xaggeeda ayaan ka maqlay farafactu kor baan u qaaday basarii araggay faida almalaku waaba malagii alladii kaasoo jaaanii iigu yimi bixira meesha xera la yidhaahdo jaalisun isagoo ku fadhiya calaa kursiyin kursi isagoo ku fadhiya bayna asamaai walard samada waxa weeye iyo dhulka farucibtu minhu waa layga argagaxgeliya xaggiisa farajactu waan noqday faqultu waxaan ku idhi zammiluunii iduuduuba igu duuduuba faanzl allah alla wuxuu soo dejiyey yaa ayuha almudair kaagan isdadayow qum istaag faandir dig ilaa qowlihi ilaa laga gaadho qowlkii waa alla yidhi warujza sanamadana fahjur ka yani sanamadana waxa wey ilaa caabudo ka fogow faxamiya waa kululaaday watataabaca waa israacay oo iska soo dabadhacay xadiiku isaguna wuxuu tilmaamayaa qaabkii nabigu calayhi salaau wasalaam waxyigu usoo gaadhay ayuu waxa weeye inoo tilmaamaya inuu waxyigu markii nabiga calayhi salaau wasalaam uu ku bilaabmay muddo inuu joogsaday kadibna dib loogu bilaabay waxyiga nabiga calayhi salaau wasalaam oo suura lcalaq iyo aayaadkan suurat lmudair waxaa u dhaxeeyey fatra ayaa u dhexaysay xadiikan jaabir waxaa ku sugnaa in la weydiiyey walu laayaati nusuulan aayadihii ugu horeeyey ee soo degay baa la weydiiyey dabeedna wuxuu ku jawaabay yaa ayuha lmudair inay tahay <clears throat> waxaana culimmadu ku jamcinaya hadalka jaabir uu leeyahay walu laayaati nusuulan iyo qisada caaisha faa'iidada aynu ka faa'iidaysanayno oo ah wixii ugu horeeye soo degay inay tahay suurat lcalaq anta aayadood ee ugu horeeya awaliyada uu sheegaya jaabir bnu cabdilaah waa waliyatun idaafiyatu nisbiya weeye waa waliya laga hadlayo xilligii waxyigu kala go'ay maxaa ugu horeeyey laakiin awaliyatun mulaqa ma ah. marka laga hadlayo maxaa ugu horeeya guud ahaan waxaa soo degay suurat lcalaq shanta aayadood ee ugu horeeya sidaasaynu ku jamcinayna khilaafna uma dhexeeyo taabacahu waxa mutaabaceeyey oo waafaqay cabdulaahi bnu yuusuf attinisi oo aynu soo sheegnay baa waaaqay yuu waafaqay shaykh lbukhaari buu waafaqay shaykhulbukhaarina waa kuma waa yaxya ibni bukayr oo yaxya ibnu cabdilah aynu kusoo sheegnay waxaa mutaabaceeyey waa mutaabaca taama oo shiikhiisa ku waafaqay cabdulaahi bnu yuusuf wa abu saalix abu alixna waa cabdulaahi bnu alix waa katib lay lay bnu sacad karaanigiisii weyi waana nin xadiikiisu xasan yahay lay bnu sacad oo uu laazimayna hadduu wax ka wariyo xadiikiisu waa xadii xoog badan wey waana axaadiista bukhaari uu waxa wey ictimaadayo walow bukhaari laftiisu axaadii badan uu ka sheegay laakiin axaadiita badankoodu waa mutaabacaat usul meelahaasuu ku sheegaa sida badan waayo abu saalix katib leyl nin xoog badan ma ahayn wa taabacahu waxaa kaloo mutaabaceeyey oo xadiidka ku waafaqay yaxya bnu bukayr ninka la yidhaahdo wa taabacahu waxaa kaloo mutaabaceeyey waa ninkii zuhri ka warinaya waa cuqayl hilaal bnu radaad can ibni shihaab yani cuqayl oo ibnu shihaab ka warinayay isagana waxaa mutaabaceeyey ninka loo yaqaana hilaal ibnu radaad can zuhriyi oo ka warinaya ibnu shihaab azuhri hilaal ibnu radaad halkaa meel buu ku imanaya marlabaad soo noqon maayo waana nin majhuula xaafidku waxau i laa yucrafu xaaluhu xaalkiisa lama yaqaano nin xaalkiisa la yaqaano maaha mutaabacaadku ku sheegay laakiin asal ma ah asalku waa cuqayb ibnu shihaab azuhri dadkii ka qaatay nimankii loogu kalsoonida badnaa ayaa xadiika ka warinaya laakiin hilaal min baab mutaabaca loo sheegay wa qaala yunus yunus waxa uu waa yunus ibnu yaziid alayli oo isaguna nimanka ibnu shihaab ka warinaya nimanka loogu kalsoon yahay ah. wa macmar macmarna waa ibni rashid asancaani alsdi oo isaguna ajalu talaamiid ibnu shihaab ka ah. waxay idhaahdeen bawaadiru yani tarjufu bawaadiru waxa gilgilanayay bawaadirtiisa bawaadir waxaa la yidhaahdaa waa qoorta hilib yaroo ku yaalla af soomaali ku garan maayo oo qofku markuu boqo dhaqdhaqaaqays ya gardaadada yani qofku markuu boqo waa wax ka muuqanayo oo marka yarjufu fu'aaduhuna waa qalbigiioo asala waa halkii baqdintu ay ku sugnayd oo aan wax muuqanaya ahayn riwaayaadka qaar baa lagu cabiray riwaayaadka macmar iyo yuunusna ay ibnu shihaab ka warinayaan waxay sheegeen xubin aahir oo muuqanaysa ayay sheegeen waxbaa ah, ku daraysaan hilibka laftiisaynu hadda sheegayna markuu dhaqdhaqaaq ya lama yaqaan uu dubaaxiyey ayib bawaadiru hadda waxaa looga jeedaa xubintii baa looga jeeda tarjufuna way gilgilinaysaa wey way dhaqdhaqaaqaysa marka dubaaxintu waa dhaqdhaqaaqaas wey laakiin xubinta lafteeda magaceeda maxamuud baa hadda inoo sheegay gardaad laakiin waan insha allahu tacaala ka faa'idaysan khar laa wuxuu baab u yahay isla masaaishii laga soo hadlay qaala waxa uhi xadaana muusa bnu ismaaciil abu m atabudaki baa la yidhaahda musa bnu ismaaciil min shuyuukhi buhaari qaala waxa uhi xadaana abu awaana abu cawaana waa alwadaax ibn cabdilaahi lyashkuri wuuna inugu soo noqnoqon doonaa waa mashhuurun bikunyatihi kunyadiisa ayuu caan ku yahay waxaa la yidhaahdaa alwadaax ibn cabdilaahi lyashkuri adoon buu ahaa wuxuu adoon u ahaa ninka loo yaqaano yaziid ibnu caa qiso yar baan idinka sheegaya cajiiba oo ninkan soo martay wuxuu adoon u ahaa yaziid ibnu caa buu adoon u ahaa yaziid ibnu caana nin ahlulcilmiya ayuu ahaa wuxuu u kaxaysan jiray xalaqaadka dabeedna nin bay saaxiibeen ahlulcilmiya ayay aad u saaxiibeen abu cawaana ninkaa waa u roona mudhaa dan yaraba u ahaa badan buu u sameeyey nin ahlulcilmiyana waa aha ninkiibaa isyii sidaad ugu abaalguddaa abu cawaana waa nin aalibulcilmiya oo dadaalaya laakiin mushkiladiisu weli waa adoon wuxuu u baahan yahay in la xoreeyo dabeedna wuxuu bilaabay xalaqaadkiisa iyo meel kastoo uu fadhiistaba inuu yidhaahdo yaziid bnu caaaha loo duceey waayo wuxuu xoreeye abu cawaana mana xorey dabeedna hadba wafdi baa taga oo waxay dhaahdaan maa sha allah jazaaka khayran ninkii abu cawaana haddaad xoraysay mana xoray dabeedna sheekadii markay soo noqnoqotay ayuu maalintii dambe yidhi anta xurun liwajhi illaah yacni uu ku khasbay si farsamaysan buu ugu khasbay sheekada lama fahmin baan filay waa waadax sooma nacam taasuu marka xor noqday waa mawla yaziid ibni caa yaziid ibni caa mawlihiisii wey qaala waxa uhi xadaana muusa bnu abi caaisha abuاlxasan alkuufi alhamdani waa nin iq ah qaala waxa uhi xadaana saciid bnu jubayr alsadi wa min kibaar الtaabiciin wa min ajali asxaabi cabdillaahi bni cabaas radi allahu tacala canh can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma saxaabigii jaliilka ahaa oo ka mida lixdii saxaabi ama toddobadii saxaabi ee ugu axaadiista badnaa ka mida alcabaadilaة اlarbaca ka mida akar الصaxaabati fatwa afartii saxaabiya ugu fatwada badnaa waxa weeye nabigu u duceeyey calayhi الsalaaة wasalaam inuu yahay turjumaan اlqur'an xabru hadihi اlumma wa baxruha ninkii lagu sheegay wey fii qowlihi tacaala markuu macnaynaya qowlkii alla uu lahaa laa tuxarik bihi lisaanak carabkaaga qur'aanka ha ku dhaqdhaqaajin litacjala bihi si aad ugu degdegto akhrintiis yani marka jibriil kuu marinayo adiguna carabka ha dhaqdhaqaajin ee dhegayso qaala waxau hi kaana rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam ilaahay wuxuu ahaa yucaaliju mid kala kulma min atanziili waxyiga soo degidiisa shidatan dhib kala kulmayey wa kaana wa aha nabigu mima ay kaiiran wax badan yuxariku shafatay mid bishmihiisa dhaqdhaqaajiya bishmahana waxaa dhaqdhaqaajinaya carabkiibaa dhaqdhaqaaqay shafatayhi wa lisaanahu ayuu macnuhu u wa sarabiila taqiikum lxara ay walbarda bay la wuxuu nabigu in badan dhaqdhaqaajinayay bishmihiisa iyo carabkiisa ayuu dhaqdhaqaajinayay mima waxaa looga jeedaa kaiiran waxaa inoo soo socda waxa weeye xadiiu samura ibni jundub nabigu calayhi salaau wasalaam kaana ida sallaa biasxaabihi mima yaquulu hal min axadi minkum ra'a ruya yani mima yaquulu ay kaiira ma yaquul wax wuxuu odhanaya salaada subax dabadeed faqaala waxa uhi ibnu cabaas faana anigu uxarikuhumaa waan dhaqdhaqaajinaya lakum idinka ayaan idin dhaqdhaqaajinaya si aan idin tusaaleeyo oo aan idinku caddeeyo kama kaana rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam siduu rasuulkii alleh yuxarikuhumaa mid dhaqdhaqaajinaya waa qaacide loo baahan yaha macalimiintu inay dhaqangeliyaan shayga uu sheegayo inuu raaciyo ficil ama tusaale la arkayo si waxa weeye loo fahmo wa qaala saciidun saciid waxau hi waa saciid bnu jubayr ana aniguna uxarikuhuma aniguna waan idin dhaqdhaqaajinaya muusa bnu caaisha iyo ardaydiisuu ku leeyihi kamaa ra'aytu bnu sida aan arkay ibnu cabaas yuxarikuhumaa isagoo dhaqdhaqaajinaya faxaraka saciid waa dhaqdhaqaajiyey shafatayhi labadiisa bishmood kuwii ka dambeeyeyna waa laga waxaa la yidhi waa musalsal bitaxriiki shafatayn baa lagu sheegay qaacidaduna waxay tahay musalsalku sida badan ma nabadgalo waqalamaa yaslamu fi tasalsuli min khalalin warubama lam yuusali musalsalku sida badan ma nabadgalo markii la sheegay nebigu inuu bishmaha dhaqdhaqaajiyey xadiidka bukhaarina laynoogu sheegay ibnu cabaasna inuu dhaqdhaqaajiyey saciid ibnu jubayrna laynoo sheegay baa waxa wey halkaa laga sii waday laakiin munqaic weeye tasalsulku faanzla allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey laa tuxarik bihi qur-aanka ha ku dhaqdhaqaajin lisaanaka carabkaaga litacjala bihi si aad ugu degdegto ina calayna dushayada waxa ah jamcahu inaanu ku oo qalbigaaga aanu ku ururinno iyo wa qur'aanahu ay wa qiraa'atahu inaanu ku arinno faida qara'naahu cidda arinaysaana waa jibriil calayhi salaam haddii aanu akhrinno fattabic raac qur'aanahu ay qiraa'atahu qiraa'adiis ku dayo oo raac qaala waxau idhi fastamic lahu wa ansit uu macnaynaya fastamic lahu dhagayso waansi aamus si aad u dhegaysato uma intaa dabadeed ina alayna dushayada waxaa ah bayaanahu caddayntiisa ay uma ina calayna dushayada waxaa ah an taqra'ahu inaad akhrido marka lagu caddayo dabadeed fakana rasuulu اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii alla wuxuu ahaa bada dalika intaa dabadeed yanii intii loo sheegay masaladaas aayaadkaasina ay ku soo degeen ida ataahu jibriil jibriil hadduu u yimaado wa waa dhegaysanayay faida nalaqa jibriil jibriil hadduu tago qara'ahu nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa u kama qara'ahu jibriil sidii uu uga ahriyay si lamida waa iska waadix wey baabun xadaanaa cabdaan waxaa noo sheekeeya ninka cabdaan la naanays magaciisu waa cabdullah cabdullah waa magaciis cabdaanna waa laqabkiisa cabdulaahi bn cumaan alcataki baa la yidhaahda cabdulaahi bn cumaan alcataki qaala wuxuu hi ahbaranaa cabdullah wa cabdulaahi bn mubaarak almarwazi alxandaliyu mawlaahum waa imaam jaliila oo aimmadii muslimiinta ka mida waa ninka culimmadu markay ammaantiisa ka hadlayaan sida qur iyo xadiidka loogu subciyo ay ammaantiisa ugu subcinayeen tacaalow natadaakaru manaaqiba cabdilaahi bni mubaarak ina soo fadhiisiiya koob iyo toban nin baa soo fadhiisanaya geesinimadiis iyo deeqsinimadiis iyo cilmigiis iyo jihaadkiis iyo waraciis iyo cibaadadiis waxay sheegayaan waxaan laga dhammaanayn dabeedna siday u wadaan ayay odhanayaan ka dhammaan joojiya waa nin waxa weeye shanigiisu aanu caadi ahayn fadligiisu aad buu u badnaa ninkaa tarjamadiisa aad loo ahriyo eh, xaafid ibnu xajar wuxuu ku soo gabagabeeyey markuu xoogaa ammaana ka sheegay taqriibu tahdiibka jumicat fiihi khisaal lkhayr khilaaashii wan wanaagsanayd baa ninkaa lagu kulmiyey cabdulaahi bn mubaarak qaala wuxuu hi ahbaranaa yunus waa yunus ibnu yaziid alayli waynu soo marnay can zuhri xaa nusakda qaar xaabaa ku sugan oo ah sanadku inuu isbadlay qaarna waxa ku sugan wowbaa ku sugan waxadaana oo keliya waana isku macna wey yani dib baa loo bilaabaya sanadkii bishr bnu muxamed oo ah abu muxamed almarwazi qaala waxa uhi ahbaranaa cabdullah oo ah cabdulaahi bn mubaarak qaala ahbaranaa yunus wa macmar labadaba waa soo sheegnay can الzuhriyi naxwahu qaala waxa ui muxamed ibnu shihaab ahbaranii waxaa ii sheekeeyey cubaydullah ibni cabdillaah ibni cutbata bni mascuud oo ka mida fuqahadii toddobada ahaa ka mida fuqahaa sabca waxa weeye ka mid ahaa waana nin aad u cilmi badan buu ahaa oo aad u cilmi badnaa ayaa noqday waxaan u maleeyey cilmigiisii inaan dhammeeyey hal nin mooyaane ninkaasina waa cubaydullah ibni cabdilaahi bni cutbata bni mascuud waa ninkanaynu hayno wuxuu xilli kastoo aan u imaado oo aan ka faa'iidaysto waxaan ka helaa cilmi cusub baan ka helaa yani waa nin aan cilmigiisu dhammaanayn can ibni cabaas qaala waxaa wuri kaana rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam rasuulka wuxuu ahaa ajwad annaas dadka ka ugu deeqsisan buu ahaa wa kaana waa ahaa nabigu calayhi salaau wasalaam ajwadu maa yakuunu xiliga wuu ugu deeqsiisan yahay fii ramadaana bisha ramadaan xiina yalqaahu jibriil xiliga jibriil uu la kulmayo ayuu nabigu ugu deeqsiisanaa wa kaana wa aha yalqaahu jibriil mid la kulma fii kulli leylatin habeen kasta ayuu la kulmayey oo min ramadaana bisha ramadaan ka mida ah. fayudaarisuhu la subcinayay alqur'aana qur'aanka ayuu la subcinayay oo la muraajacaynay subca waxaynu naqaanaa qofku inuu aayad ahriyo ka ku xigaana aayadda ku xiga ama suuradda ku xigta waxaa kaloo subaca ka oo culimmadu ay sheegeen waxa weeye intii uu akhriyay adiguna inaad ku soo celiso waa nooc subaca ka waa nooc subaca ka mida yacni suurat lmutafifiin buu ka ka baxaysa inshiqaaq adna ka baxaysa iyaduna nooc subaca ka mida tani sidaasay nabiguna qur-aanka waa haye calayhi salaatu wasalaam jibriilna qaabkaasay ugu subcinayeen fala rasuul llahi sal allahu alayh rasuulka alle ajwadu waa ka deeq badnaa bilkhayri wanaagga iyo waxbixinta min ariixi lmursala dabayshii la soo diray sida ay u dheerayso ayuu nabigu ugala degdeg badnaa waxbixinta xadiikani wuxuu inoo tilmaamayaa nabiga calayhi salaau wasalaam jibriil calayhi salaau wasalaam oo ku soo dejinayay qaabka waxa weeye qur ay u muraajacaynayaan wuxuu taabicu yahay badulwaxyi waxyigii nabiga lagu soo dejiyey calayhi salaau wasalaam inaan sidiisa loogu dayne jibriil calayhi salaau wasalaam si uu qur loo sii idqaaniyo inuu nabiga u imanay calayhi salaau wasalaam bil kastoo ramadaan kadibna uu nabiga waxyiga uu la muraajacaynaya wallah aclam sal allah wslm cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi waslem